عن صدقه سترين منزله غدا هذا اليتيم أما رأيت جبينه فيه النبوة أشرقت فتفردا هذا البشير لمن تقلد هديه وهو النذير لمن تولى واعتدى هذا هو النبأ العظيم وما درت أسوار كسرى أن يحيط بها الردى هذا الأمين فيا قريش تحدثي عن صدقه سترين منزله غدا هذا اليتيم أما رأيت جبينه فيه النبوة أشرقت فتفردا هذا البشير لمن تقلد هديه وهو النذير لمن تولى واعتدى هذا هو النبأ العظيم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام درسكني إن شاء الله تعالى wuxuu muqadamo u noqon doonaa haddii rabbi idmo duruus ku saabsiisan mowduuca kan dariskan koowaad waxaan u doorannay cinwaanka muxamadun rasuulu اllah salى اllahu alayh waalih wasalam ugu horeyn waxaynu naqaanaa diimaha dunida yaalla waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa diin lagu caabudo dunidoo dhammi laba fikradood midunbay raacsisan yihiin waayo qolo kaloo ka baxsan iyagu tirsiis ma leh qolada malaaxidada la yidhahdo fi taarikh waa dad aada u yar tirsiisna ma leh laakiin waxyaabaha diimaha lagu tilmaamo basharku ugu badan yahay waa laba nooc bay yidhaahdaan culamaa il adyaan diimo rumaysan in rabbi subxaanahu wa tacaala uu makhluuqaadkiisa ka soo dhex baxo sidii la doono markaa iyagu ha u jiheeyaan waa diimaha ay u badan yihiin diimaha dhulka laga sameeyo iyo kuwii xaqa ahaa ee inxiraafay waa diimaha sheegaya in ama dayax ilaah yahay ama qof bini aadami ilaah yahay ama sanam ilaah yahay iyo wixii la mid ah waxay rumaysan yihiin wasiilada uu rabbi kula xidhiidha makhluuqaadkiisu inuu yahay inuu isagu ka soo dhex muuqdo diimaha saxda ahi ama diinta saxda ahi waata rumaysan in rabbi uu soo diro qof basharka ka mid oo uu soo diro isagoo rasuula dadka intiisa kale hal qof uun inuu rabbi doorto oo makhluuqaadkiisa basharkaa ka doorto dabeetana qofkaa uu soo diro kuwii sidaa ahaa kuwooda inxiraafa waxay ku dhacaan xagga qoladan kale maalan cristan wou inxiraafay diintii nebi ciise loo soo dhiibay waxay dhahdeen ciisa baa ilaah oo ilaahay kasoo dhex muuqday siday doonaan u sharxaan ilaahay wuxuu yidhi yudaahi'uuna qowla aladiina kafaruu min qabl kuwii iyaga ka horreeya gaalada ahaa warkoodii bay qaateen warkan sheegaya in ilaahay makhluuqaa ka dhex makhluuqa ka soo dhex muuqdo kuwuu yidhi cusayr ibnullahi waa la mid amaa diimaha saxa ah ee ilaahay nebiyada u soo dhibay dhammaantood iyo ambiyada bini aadamku rumaysayay dhammaantood waxa laga caqiidaysanay inay qof ilaahay basharka ka dhex doortay oo uu dabeetana u soo diray allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas in allaha samiicun caliim allahu yaclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in rabbi ka dhex doorto malaa'igtiisa rusul dadkana in ilaahay rusul ka dhex doorto malaa'igta rusul baa laga dhex doortaa loo diro ambiyadaasi inay waxyiga u geeyaan basharkana ilaahay subxaanah wa tacaala dad buu ka doortaa in allaha samiicun basiir dadka alla doortay waxa uu dembeeyo khaatimu nubuwa ah nebiyadoo dhankii lagu xidhay ah nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sifeeyey o ku tilmaamay muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaaء calى اlkufaari ruxamaaء baynahum ilaahay wuxuu ku sifeeyey nebi moxamed sifadaa inuu yahay ilaahay rasuulkii kii rabbi doortay ee rabbi soo diray in ilaahay khalqiga qof ka dooraa waa tashriif iyo takliif labadaba oyti waa tashriifa waxay tilmaamaysaa basharka oo dhan rabbigii abuuray inuu qof ka mida doortaa waxay tilmaamaysaa miisada iyo dhaqan fiicnida iyo caqli weynida iyo tale wanaagsanida uu leeyahay qofka kani waxay tilmaamaysaa in basharka oo dhan laga soo dhex qabto isagu oo rabu samaawaati uu doorto waa shahaadaة اlxaq linebiyih waa markhaati rabbi subxaanahu wa tacaala uu mudnaanta qofka kanu furay waa shahaado ka sarraysa shahaadada makhluuqaadka oo dhan marka nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ana sayidu waladu aadam walaa fakhr maalinta bini aadamka oo dhammiba ugu dhibta badan yahay ee qiyaamaha ee bashar oo dham isa soo taago ayuu wuxuu tilmaamayaa inuu yahay ana sayidu waladu aadam walaa fakhr reer nebi aadam anaa sayidkoodii buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisa in badan buu nebiga ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam bale wuxuu ku sifeeyey waxyaabo tiro badan leh ilaahay wuxuu tilmaamayaa alam nashrax laka sadrak inshiraaxu sadr laabtiisa in alla waasiciyey oo sharxay rabbi wuxuu tilmaamayaa inuu magaciisa kor yeelay warafacnaa laka dikrak xuskaagaanu kor yeellay baa la leeyahy wa tacaala rabbi wuxuu tilmaamayaa caqligiisa iyo carabkiisa iyo fikirkiisuba inay toosan yihin wاnnajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa gawaa wamaa yantiqu can اlhawa maa dalla saaxibukum addalaal waa cadamu اlاhtidaaءi ilى طariiqi اlmuusil ilى اlmaqsuud waa qofkaoo waddada ka luma nebi moxamed ku luma maaha baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ma lumin wamaa gawaa alghiwaaya waxay dhahaan waa fasaad الra'y wa tacalluqihi bilbaatil waa aragti xumi ama qofkaoo maangaaban ama maankiisu lumo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nebi moxamed jidku hayana kama lumin maangaabnimo iyo caqli xumana ma wato iyo ra'yi faasida waxa uu ku hadlaana waa xaq baa ilaahay leeyahy wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ammaano wuxuu ku tilmaamayaa qalbigiisu ku been sheegay inaanu ahayn ishiisu ku weecato inaanay ahayn maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa zaaqa albasaru wamaa طagaa bale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya dhaqan wanaag dhammaantii wainaka la calaa khuluqin cadiim baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala diin fiican iyo akhlaaq iyo dhaqan fiican oo toosan ayaad ku sugan tahay ammaantaa qur-aankaa ugu filan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay wusari burdadiisii muxuu ku lahaa burdadu waa gabay aada u macaan marka laga reebo abyaadda qulowiguu ku jiro yacnii abyaad ka mid ah ayaad mooddaa in xadgudub ka muuqanayo amaa qaybteeda kaloo dhammi wax badanoo xaqa baa ku jira wax badanoo aada u qurux badan oo adab rafiica ku qoran baa ku jira laakiin ugu dambayn waa gabay famablaغu اlcilmi anahu basharu wa anahu khayru khalqi اllahi kullihimi yacnii inuu bashar yahay buu ku tilmaamay laakiin haddana inuu yahay maxay ilaahay wuxuu abuuroo dhanka u khayr badan nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ku sifeeyey haddana waxaa kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya ambiyada rabbi soo diraa inay cadow leeyihiin wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira ilaahay isagoo qur-aanka sidaa ugu ammaanay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ahlulcaqligiina ay ka markhaati kacayaan ammaanta ayaa wakhtiyadan dambe waxaa batay wax ka sheega nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaaloo markay aragtay diintii oo faafaysa iyo caqiidadan islaamka oo faafaysa ayaa waayadan dambe waxaa soo kordhay siiba iclaamka reer galbeedka kiisa mar'igee la daawado iyo kiisa masmuucee la maqlo iyo kiisa maqruuga ee la akhriyo intaba waxaa ku batay wax ka sheega nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka wax ka sheegayaana weliba dad saaqiiina yihiinoo aada u liita ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inoo sheegay jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin nebi kasta inuu leeyahay cadow cadowgaasoo mujrimiinta ka mida baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwa shayaطiina alinsi waاljini yuuxii bacduhm ilى bacdi zukrufa alqowli guruura walow shaءa rabuka ma facaluuh fadarhm wma yaftaruun wlitasغى ilayhi afidaة اladina la yuؤminuuna bاlآkhirة waliyardwhu waliyqtarifuu ma hm muqtarifuun rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa cadow inuu leeyahay cadowgaasina inay yihiin shayaaiinulinsi waljin kuwaasoo isu sheegayo isu waxyoonaya badhba badhka kale zukrufa alqowli guruura hadalka kiisa la qurxiyey aan waxba ka jirin ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxay kuwaasi sheegayaanna waxaa dhegaysta oo u weecda qalbiyada kuwa aan aakhiro rumaysnayn qur-aanku wuxuu ku sifaynayaa qeybta nebi moxamed ka soo horjeeda inay mujrimiin yihiin inay shayaadiinna yihiin waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamaya maa min nebi dunida soo maray ilaa shatamuuhu wa caabuuh ilahay qur-aanku inoogaga warramaya nebi ma jiro dunidan soo maray ilaa iyo way caayeen oo waxbay ka sheegeen waa saaxir waa kadaab waa safiih waxaasay ku tilmaameen inuu sixoroole yahay beenaale inuu yahay maangaab inuu yahay iyo wax la mid ah culimmada ka warranta kutub alkhasaa'is waxay tilmaamayaan ambiyada kaloo dhan qur-aanku markuu inoo soo guuriyey waxay ku yidhaahdeen iyagaa isdifaacay laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii baa difaacay isaga lama odhan ku dhe sidaa maala nebi nuux qaala almala'u min qowmihi inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin ilaahay wuxuu yidhi nebi nuux qoomkiisii waxay ku yidhaahdeen inaa lanaraaka fii dalaalin mubiin adawaatu tawkiid intay isugu geeyeen bay waxay yidhaahdeen waxaanu ku arkaynaa inaad ku sugan tahay baadicad ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi muuse faajaabahum wuu u jawaabay isagoo horta nuux qaala yaa qowmi laysa bii dalaala walakinii rasuulu min rabbi اlcaalamiin war baadinimo kuma sugni laakiin waxaan ahay rasuul xagga rabbi ka yimi ma abcad bayna alrisaala waaldalaala kala foga rasuulnimo iyo baadinimo waxay iyagu ku sheegayaan iyo waxa uu yahay aad bay u kala durugsantay iftiraag iyo been abuurka markay gaaladu u qasdido waxaan jirinoo caqligu aqbalin ayay sheegaan laakiin maangaabku wuu raaca wuu rumaystaa nabiyullaahi huud ilaahay wuxuu leey qaala almala'u aladiina kafaruu min qowmihi inaa lanaraaka fii safaaha wa inaa lanadunnuka min alkaadibiin waxaanu ku arkaynaa bay leey inaad safiihnimo maangaabnimo ku sugan tahay waxaananu filaynaa inaad ama caqiidaysana inaad beenaalo tahay qaala yaa qowmi laysa bi safaaha walaakinii rasuulu min rabbi اlcaalamiin buu leeyay tolkayow maangaabnimo kuma sugniyo caqli xumo ee waxaan ahay ilaahay rasuulkii safiihnimo iyo rasuulnimo waa kala fogyi ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi muusa walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat fas'l banii israa'iila id ja'ahum faqaala lahu fircawn inii laadunnuka yaa muusa masxuura aayaad baanu siinay baa ilahay yidhi sagaale nebi muuse oo cadcad ee reer banu israa'iil waxaad weydiisaa markuu u yimi ee fircoon uu yidhi innii la adunnuka yaa muusa masxuura muuse waxaan kuu malaynayaa mid la sixray inaad tahay nebi muuse uu jawaabay oo wuxuu yidhi qaala laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir wa innii la adunnuka yaa fircawn masbuura waad og buu leeyay waxaanaan la imi in rabu الsamaawaati walardi uu soo dejiyey fircoon buu leeyay waad og laakiin waad isyeelyeelaysaa adiladan wataa way caddaynaysaa inaan rasuul ahay laakiin isyeelyeel daraaddeed baad waxaan u leedahay ee anna fircawnoo mid dabar go-aya inaad taan kuu malayn buu leeyay mid balaayo ku habsan doonto rususha qur-aanka waxaa rabbi inoogaga warramay inay ku sheegeen beenaalayaal iyo waali iyo wax la mid a inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun wayaquuluuna aina lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun bal jaءa bاlxaqi wasadaqa اlmursaliin ilahay wuxuu tilmaamaya uma tawallow canhu waqaaluu mucallamu majnuun wayaquuluuna inahu lamajnuun nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu sheegay inay ku sheegeen shaacir waalan inuu yahay inay yidhaahdeen waa mucallamun majnuun waa mid wax la soo baray oo waalan ma nin waalan baa wax la soo baraa mucallam majnuun bay leeyihin waxay ku tilmaameen wayaquuluuna innahu lamajnuun yaa ka jawaabay rabbigiibaa ka jawaabay subxaana wa tacaala lama odhan qul sidaa ku dheh laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi fasdac bima tu'mar wa can اlmushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin baa ilaahay yidhi waxaan ku faray kor u dheh baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo mushrikiintana iskaga jeeso anaa kaaga filan baa rabbi leeya kuwan dheeldheelaya qoladan cayaayarka wadiya dheeldheelka anaa ku filan baa rabbi leeya maa anta binicmati rabbika bimajnuun wmaa صaaxibukum bimajnuun fadakir fama anta binicmati rabbika bikaahinin walaa majnuun am ta'muruhum axlaamuhum bihada am hum qowm طaaquun ilaahay baa subxaanah wa tacaala ka wada jawaabaya waxay sheegeen oo dhan waa khasiisow nebi maxamed leeyahay baa la yidhaahdaa gaarku ah ambiyada kale wixii lagu sheegay rabbi ka jawaaba buu yidhi oo iyaga ka jawaabay ama nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii baa kafaalo qaatay oo ka jawaabay waxay isweydiinle marka horta kuwa rabbigood wax ka sheegay rusul dee wuu rasuul miyay u wax ka sheegiisu miyuu la weynaanayaa yahuud kuwa kan ilaahay wuxuu ku tilmaamay ilaahay bay yidhaahdeen waa faqiir iyo bakhayl weeyaan iyo wax la mid ah hadday rabbigood sifaadkaas siiyeen nasaara rabbigood bay ka been abuureen oo yidhaahdeen inan buu dhalay iyo saaxiibad buu lahaayo waa kaa ah hadday rabbigood wax ka sheegeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay wax ka sheegi waayaan wax weyn maaha ilaahay se wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun ilahay wuxuu leeyahy waan ogahay inay ku murugo gelinayso waxa ay ku hadlayaan oo bini aadam baatay bini aadamka haddii cayda laga badiyo dee wuu ka xanaaqaa way dhibaysaa qof dadba u runsheeg badan oo rabbigii doortay marka lagala hor yimaado warbeenaalaad tahay iyo waad waalan tahay waa wax qofka bini aadamkaa dhibaya ilaahay wuxuu yidhi waan ogahay inay ku dhibayso ku murugo gelinayso waxay ku hadlayaan laakiin ilaahay muxuu leeyay fainahum laa yukadibuunak walaakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun baa ilahay yidhi adiga kuma beeninayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo shalayba waxay kuu yaqaaneen alamiin saadiq kii aaminka ahaa ee runsheega ahaa ayay ku yaqaaneen taariikhdaada meelnaba baalmadoowi kagama taallo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay aayaadka ilaahay bay rabaan inay jaxdiyaan wax ka sheega nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadafka laga leeyahy waxa weeyaan in la laysku dayo in diintan la carqaladeeyo in rabbi la jaxdiyo inaan dadku diinta raacin ilaahayna nebigiisii uu sabarsiiyo wuxuu ku leeyahy walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu cala ma kudibuu wauuduu xata ataahum nasruna wla mubadila likalimaati اllah walaqad jaءaka min naba'i اlmursaliin wain kana kabura calayka icraaduhum fain istaطacta an tabtagiya nafqa fi اlأrض aw sullama fi الsma fatأtiyahum bآayة ولو shaaa الله lajamacahum على alhudaa فلا takuunanna من aljaahiliin baa ilaahay ku yidhi rusushii horeba waa la beeniyey laakiin way ku sabreen ilaahya intii guushaydu ay uga imanaysay baa rabbi leeyay ilaahay kelimaadkiisana waxba laga bedeli maayo ee warkii nebiyadii waad qabtaaye sidaa ku sabir baa la leeyahy wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allah huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin ayuha waxaan leenahay nebiyadu waa macsuumiin walaakiin dadka muslimiinta ah bay adhag gelinaysaa waxay gaala ku dhawaaqayso waa macsuumiin oo ilaahay baa u ballan qaaday yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas wahamuu bima lam yanaaluu wain kaaduu layastafizuunaka min alardi liyukhrijuuka minha waidan laa yalbahuuna khilaafaka ilaa qaliila xaqiiqaduse waxay tahay waa maxay jawaabta qofka muslimkaa looga baahan yahay waxaynu u baahannahay dadka muslimiinta inay nebigooda si fiican u bartaan calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu u baahannahay inaynu xaqaa'iqdaa basharka kale u bandhigno waxaynu u baahannahay inaynu caddayno rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa waayo basharku shaakilo qura maaha basharku nooc qura ma wada aha walidaalik ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul inamaa acidukm bwaaxida an taqumuu lilahi maثna wafuraada ثuma ttafakkaruu ma bsaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid ilahay wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa dadka nebi maxamedow innamaa acidukum biwaaxida wardadow hal shay baan idinku waaninaya hal mas'ale qaata oo waa maxay an taquumuu lilaah mahnaa wa furaada ilaahay subxaana wa tacaala dartii mutajaridiin can ilahwaa idinkoo ah fakara laba laba iyo halhalba waxay idhahdaan inta badan shirarka dadku markay meel badan isugu yimaadaan culamaalu ijtimaacan dambe markay ka warramayaan shirka iyo qaabkiisa waxay idhahdaan dadku markuu meesha isugu yimaado fikradda saxiixa waxa looga dhow yahay bay idhaahdaan marka kelida la yahay ama labada la yahay dadku markuu tiro badan yahay wuu kala xishoodaa wuu isna buuxiyaa hadalkuu ka kala waabtaa intuu wada odhan lahaa buu qaar dul maraa si fiican la ysuguma gadbaxo waayo masaalix kale iyo wax kalea bini aadamku ilaashadaa maadaama dadku ay tiro badan yihiin wada hadlaya way yartay dad badanoo wada hadlayo saraaxo ku wada hadlo nin waliba wuxuu rumaysay oo dhan wada sheegaa way yartay haddii la wada sheegana marar badan in la kala cadhoodaababa laga yaabaa oo aan fadhigu sii fiicnaanin laakiin waxay dhahdaan afkaarta rasmigaa ah qofku markuu rabo inuu si fiican u taxliiliyo waxay ku fiican tahay inuu keli ahaado keligii fakero qadiyadda naftiisa run buu uga sheegayaa ama isaga iyo cidda uu ku kalsoon yahay laba inaad tihiin oo isla egeegtaan oo isla rogrogtaan tiradu se hadday badato masaalixdii iyo ahwaagii iyo isdhowrkii iyo warkii kala yimaada ilaahay wuxuu leeyahy qadiyadda nebi maxamed haddaad rabtaan inaad ka fakertaan calayhi salaatu wasalaam waxaa laydin farayaa an taquumuu lilaahi manaa wa furaada ilaahay dartii intaad u baxdo idinku aan dan kala lahayn laba laba ama hal hal u fakera uma tatafakkaruu baa la yidhi oo maxaa laga fakeraya maa bisaaxibikum min jinna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maa bisaaxibikum saaxiibkiin baa la yidhi maxaa loo leeyahay saaxiibkiin qof hadduu kuu yimaado oo uu hadduun yimaado dabeetana war sheegto dee dadku qofkan taariikhdiisii ma hayaan shaki badan baa geli karaa war bal hubiyaa la odhan karaa war ninkan yaa garanaya la isweydiin karaa ama hadduu afartan sannadood kula joogay afartan sannadood hadduu dhexdaada joogay oo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqligiisa iyo raninimadiisa iyo fakarkiisa iyo aragtidiisaba la garanayo qofka dad afartan sano ku dhex noolaa qof qarsoon maaha waa qof bulshaduu la nool yahay ay tajribaysay waa qof in arrinkiisu uu ku caddaado qofuu yahay la garan karo jooga se daraaddeed baa ilaahay wuxuu u nisbeeyey inuu saaxiibkood yahay qof meel dambe ka yimi maahee maa bisaaxibikum baa la yidhi saaxiibkiin kuma sugna min jinnatin wax waaliyi wax waaliyi kuma sugna waxaynu u baahan nahay maa bisaaxibikum mar haddii la yidhi inaynu dib ugu noqonno oo soo bandhigno umamka iyo bini aadamka usoo bandhigno siiradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo shamaaishiisi iyo dhaqankiisi iyo wuxuu ahaa waxaa ilaahay nicmadiiya inuu yahay nebi muxamed cidda ugu badanee taariikhda la haya wax laga qoray waxa ilaahay subxaana wa tacaala xifdigiisa uu diintan xifdinaya ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa meel qarsooniba inaanay ku jirin dunida dadka soo maray kale aynu hayno xataa adyaanta kale waxa laga hayo rusushu waa wax kooban oo tirsan wax badani waa lumeen amaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa dhammaanteed baa taalla oo ay ka mid tahay waxaan basharka kale laga sifaynin midabkiisii dherarkiisii dhumucdiisii wuxuu cuni jiray wuxuu cabbi jiray meeshuu seexday wuxuu ku seexan jiray meeshuu istaagay cidduu la dagaalamay cidduu la heshiiyey meelshuu maray noloshiisa inta meelooda uu soo arkay wax allaaliya waxa taariikhdiisa ka mid ah ilaa xad maanta culamada maala kutub shabaa'il markaad akhrido waxaad arki doontaa nebi maxamed oo kabihiisii la sifaynayo kabtuu xidhan jiray kabtuu xidhan jiray laba indhalood bay lahayd waxay dhaahdaan xagga cidhibta waxay ka leekayd toddoba farood baa cidhibteedu leekayd halkaas dhexda ee adinka way u dhuubnaydoo shan farood bay leekayd waxaa la yidhaahdaa dherarkeedu taaka iyo laba farood buu ahaa waxaa la tilmaamaa afka hore way ka fiiqnayd oo muxadad bay ahayd yacni nebi maxamed kabuhu xidhan jiraa la garanayaa siday wakaayeen inay dhogor lahayn inaanay dhogor lahayn kabtu siday u samaysnayd sarteedu say waxay ahayd baa la garan karaa wuxuu cuni jiray yacni xataa siduu wax u cuni jiray raashinka wuxuu ka jeclaa noocyada raashinka uu jeclaa xataa gacanta intuu wax ku cuni jiray ma shantuu ku cuni jiray mise saddex farood buu ku cuni jiray yacni nolosha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaanteed baa muuqata qof oo dhan la wada hayaana ma suurtagal aha inuu qarsoomo walidaalik nebi iyo waxaa ka soo horjeeda jeedaa waa maxay waa benaale ibnu taymiya wa min waraa'ihi ibn abi اlciz fii sharxi طaxaawiya ayaa wuxuu tilmaamaya nebinimada buu yidhi waa shay ay sheegtaan dadka qofka ugu runsheega badan leh iyo qofka ugu been badan leh buu yidhi labadaas baa nebi sheegtaa imaa inuu nebi ruma yahay oo dee astaqu saadiqiin uu yahay iyo nebi forjeriya inuu yoo beenaalo ah yacni nebi sheegtay oo aan nebi ahayn oo ah dadka ka u been badan leh ila rabbigii buu been ka sheegaya u leey waa lay waxyoodaaye dabeetana wuxuu uhi walaa yaltabisu hada bihada ilaa calaa ajhali اljaahiliin labadaasina dadka iskagama darsamaan buu leeyahy bini aadamka cidda ugu caqli liidata mooyaane waayo wuxuu leeyahay beenaalaha iyo runshaagga in la kala saaraa dariiq tiro badan bay leedahay intaa nebinimoba laysla gaadhin nebinimoba intaan ad ka gaadhin bini aadamku ma kala ogaan karaa qofkan inuu run sheega yahay inuu beenaala yahay qofaad afartan sannadood la dhaqmaysay ma garan kartaa inuu yahay nin runta sheega iyo inuu yahay mid aan warkiisa la dhegaysanin yacni laba qof oo isku darsamo maaha walidaalik baa zawkhshari wuxuu leeyahay mas'alada tan wuxuun baa sheegta buu leeyahay laba nin nebinimada labunbaa sheegta buu yidhi mid waalan waanu aabba yeelin buu leeyahay dadka hortooda inuu ku fadeexadoobo hadhow marka burhaanta la weydiiya ilan sheegi wax caddaynoo nebinimo ama haystee oo aan kala jeclayn buu leeyahay cidhibtiisa dambe in beenaalowiya in la ogaadiyo inaan la ogaanin iyo qof caqli badan oo caqligiisu raajix yahay oo nebinimada loo doortay oo ilaahay dadka ka doortay oo marka la yidhaahdo burhaantaada keen burhaantiisa wata buu leeyahy daliilkiisa wata walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy awalam yatafakkaruu maa bisaaxibihim min jinna halkan buu ka tafsiirayaa zamakhshari oo uu leeyahy waxaa la yidhi saaxiibkiin wax waaliyi kuma sugna waayo ninka nebinimo iska sheegtay isagoo waxbana haysanin wa nin waalan buu leeyahy zamakhshari in huwa ilaa nadiirun mubiin in huwa ilaa nadiirun mubiin wax kale ma aha mid digayo digistiisu ay caddahay mooyaane nebi mooyaane wax kale maaha sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afalam yadabbaruu lqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun am yaquuluuna bihi jinna bal jaa'ahum bilxaqi wa akharuhum lilxaqi kaarihuun baa ilahay yidhi dadka kani qur'aankan u fiirsanin mise waxaan aabbayaashoodii hore u iman ayay loo sheegay ma rasuulkooday garan waayeen oo yacni qarsoonaaday ma waxay odhanayaan wuu waalan yahy waxaa waxba kama jiraan baa ilaahay leeya xaq buu ula yimi ee dadka inta badani xaqay diidantay baa rabbi leeya subxaana wa tacaala nebigu ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada wuxuu soo siiyaa mucjisooyin laakiin culimmadu waxay dhahdaan mucjisooyinka waxaa ka badan dalaa-il nubowa mucjisadu waa shay nebinimada tilmaamta laakiin ma mucjiso qurun baa waxaa nebigu inuu nebiyay caddayn karaa maya dalaa-il waa bilaalaaf walidalik baa ibnu taymiya wuxuu leeyahy dalaa-il nubowa waa tiro waxay ka qabto sida rububiyada adilada loo deliishada ay ciidda uga badan tahay bay u badan tahay waayo labadaa qof marnaba isuma ekaanayaan dadka qofka u beenta badan leh iyo qofka u runta badan leh isuma ekaadaan maxaa lagu kala garanayaa intaynan dalaa'ilu nubuwa wax badan ka sheegin dalaa'ilu nubuwa oo culammadu qaybiyaan wax dalaa-il caqliya ah iyo wax dalaa-il xisiya ah kutub ciiddaa ka badan aan idhaahdo aad u tiro badan haddaynu ciidda ka yarayno aad u tiro badan ay ku soo aroortay aynu wax ka tilmaami doonno insha allahu tacaala laakiin waxaan odhan karnaa in la kala garto qofku inuu nebi yahay iyo inaanu nebi yahayn wax qarsoon maaha maaha wax u baahan dadka caqli badnidiisa waayo rasuulka ayaa loogu talagalay nebi maxamed yaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam soo dadkao dhan looma soo dirin dadkao dhammi maxay ka kooban yihin basharku mid caqli yar mid aqoon yar mid reermiyiya mid khabiira mid filosofa mid wax garanaya mid aan wax garanayn intaba nebi iyo rasuul buu yihi waa laabud intuba inay daliilkooda heli karaan inuu nebi yahay maadaama intaba loo soo diray maaha masale qarsoonoo dadka inta cilmiga badan leh ama khubarada ama waxgaradka badan nuunay fahmi karaan ma aha nebigu maadaama dadoo dhan loo soo diray qof waliba waa inuu garan karaa inuu nebi yahay waa inay caddaan kartaa taa macnaheedu waxa weeyaan adiladu waa inay badni gaadhaa xad dadka ka ugu caqli yari uu garan karo inuu moxamed nebi ilaahay rasuulkiisa yihi laakiin dadyawgan muslimiintaee dambe daraasaadka ay sameeyaan caamadooda ama dadka badan ma aha masaa'il in badan la dhigo kutubta dalaa-ilunubowa kuma jirto inta badan duruusta ee dadku qaataan inkastoo ay dee meel kaloo badan ku jirto oo qur-aanka iyo xadiidka iyo siirada nebiga la dhigayo ka ahaan ay ugu jirto laakiin ka takhasus ahaan uma badno dadka soo bandhiga loo bandhiga laakiin waxaan leenahay adilada haddii la eego waxay tiro badni ka qabto iyo waxay fudayd ka qabto waa inay noqdaan daliil qof waliba uu ku qanci karo dunida jooga qofnaba waa inaan nebigu ka qarsoomin ama reer miyi ha ahaado ama brofesor jaamacadeed ha ahaado ama aqoonyahan ha ahaado ama maangaab ha ahaado qof waliba waa inuu garan karaa weliba maadaama uu yahay khaatimu nebiyiin nebiyada kii u dembeeyey uu yahay ilaa qiyaamahana loogu talagalay inuu isagu nebi ahaado waynu noqdaa daliil joogta oo dadkoo dhami goor kasta la heli karo intii la noolaydoo quri aanay ahayn adilada culammadu badh waxay yidhaahdaan waa adilo caqliyo tiro badan adilada caqligina laa xasra laha daad qur-aanka u fiirsato oo nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa iyo taarikhdiisa maalan aan saddex miaal bixiyo baabkeedaynu se ugu tegaynaa waxa kaloo dhanay mihaalka koowaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaquu diray waraaqaha wuxuu diray boqorradii dunida joogay wuxuu ugu yeedhayay inay islaamaan hiraqal ama heracles ninkii la odhan jiray ee romaniska xukumi jiray ayaa wakhti uu xaggan seko u soo kacay baytulquds iyo meelaha kanuu yimi ayaa waraaqdii soo gaadhay waxaa la yidhi nebi cusub oo soo baxay baa waraaq soo diray adaanay kugu socotaa waanay kuu timid miraqal wuxuu sameeyey wuxuu isugu yeedhay dadkiisii madaxdii joogtay iyo wadaadadiisii kiniisadda iyo wixii la socday o dhan buu isugu yeedhay dabeetana wuxuu weydiiyey ninkii madaxda meesha ka ahaa war meeshaa uu ninkani ka soo baxay ee waraaqda uu ka soo diray waa isaga aragtidiisii cid dadkaasi oo garanaysaa ma joogtaa waxaa la yidhi haa safar baa jooga quraysh ah u yeedha buu yidhi quraysh baa la keenay safarkii meesha ka joogay waa safar abu sufyaan hogaaminayo abu sufyaan marka kan waa gaal waana nebi maxamed diriir buu kula jiraa waa ka soo hor jeedaa calayhi salaatu wasalaam koox abu sufyaan hogaaminaya magaalada joogta baa la yidhi wuxuu yidhi u yeedha war ninkan yay isugu xigaan buu yidhi abu sufyaan baa wuxuu yidhi da aniga abu sufyaan waa nin reer banu cabdimunaafa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa ibnu cabdallah ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf cabdimunaaf bay isugu yimaadaan yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex bay kala tirsadaan cabdillaahi iyo cabdilmualib iyo haashim buu ka tirsadaa saddexdaasay kala tirsadaan odayga isugu yimaadaan abu sufyaan baa la ayaa yidhi anaa ugu tol dhow anaa ninkani tolkayga sokee u yahay isku jifinnahay wuxuu abu sufyaan adigu xaggan hore soo fadhiiso nimankii kalena wuxuu yidhi xagga dambe fadhiista wuxuu yidhi ninkan su-aalaan weydiinaya hadduu wax beena ii sheego iga qabta qoladiinnan dambe waxaad tidhaahdaan sax maaha midhkaas waayahay baa la yidhi abu sufyaan buu halkan soo fadhiisiiyey xadiidku صaxiixi الbukhaari kayfa kaana bad lwaxyi waa ka ku qoran xadiid dheer su-aaluu weydiiyey culamada qaarkood waxay ku tilmaamaan ilaa afar iyo toban su-aalood buu weydiiyey afar iyo tobanka su-aalood wuxuu u weydiinayaa inuu ogaado moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi moxamed inuu rasuul yahay inaanu rasuul ahayn inuu kala ogaado su-aaluhu weydiinaya ku kala ogaanaya waa maxay markuu yidhi warkiinee ugu qaraabo dhow ee uu yidhi aniga waxaa la yidhi xaggan hore soo fadhiiso war maxay isu tihiin baa la yidhi ninka kan wuxuu yidhi huwa bnu cammi waa dee ilmaadeer baanu nahay buu yidhi reeqoo dadkan ila socdana cid iiga dhowe ma joogto adigu aad u soo dhawow buu yidhi qolada kalena dhabarkaaga ha fadhiisto turjubaan buu u yeedhay marka turjubaankiisii wuxuu ku yidhi ninkan war baan weydiinayaa waxaad ku tidhaahdaa qoladaa dambe hadduu been sheega i sheega abu sufyaan wuxuu leeyahay lowla alxayaa min an ya'haruu calaya kadiba lakadabtu calayh haddaanan ka xishoonayn buu leeya in been layga qoro la yidhaha maalintaasuu been sheegay waan ka been sheegi lahaa buu yidhi maalintaa abu sufyaanoo gaala laakiin beentu way la fool beentu waa wax nin weynina inuu been sheega maaha haddaan lay lahayn buu yidhi weyni maalin buu been waan maalintaa miisi lahaa buu abu sufyaan abu sufyaan waxaa la weydiiyey kayfa nasabuhu fiikum ninkani reerku ka dhashay ka warran huwa fiina duu nasab buu yidhi reeraa magacale buu ka mid yahay wuxuu weydiiyey hal hada qawla hal qaala hada alqawla minkum axadu qatu qabla warkan uu sheeganaya nebi baan ahay cid horoo sheegatay oo reerahan ka mida ah ma hayseen ama goboladiina hore ma looga sheegtay waxaan idhi buu maya cid horoo nagu tidhahda nebi baan aho meelahan aanu ku aragnay ma jirto waxa uu ku yidhi aabbayaashii wax boqor ahaan jiray ma ku jiraan ninkana aabbayaashiisii hore wax boqor ahaan jiray ma ka mid yihin waxaan idhi buu yidhi maya aabbayaashiina boqor may ahaan jirin wuxuu weydiiyey war dadka ma odayadoodii iyo duqaytidoodii baa raacday mise ducafadoodii iyo dadkoodii iska liitay aan masaalixda badan lahayn waxaan idhi buu yidhi maya ducafadii baa raacday odayadii quraysheed weli waa taagan yihin waa diidan yihin wuxuu weydiiyey ayaziiduuna am yanqusuun war dadkan tiradoodu miyay sii badanaysaa kolba mise way soo yaraanaysaa maye wuxuu yidhi way kordhayaan weli waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadkii diintiisa galay qaar dib ma soo noqdeen wax ka soo baxay ma haysaan may buu yidhi meesha waa la galaayo lagaba soo noqdo waxaa dib noogu soo noqday ma jiraan wuxuu weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal warkan uu sheegaya intaanu odrhanin hore wax beena ma ku tuhmayseen weligii maalinuu been sheegay ma haysaano hore taarikhdiisii hore wuxuu yidhi la maya been horena kuma hayno waxaan ku weydiiyey buu yidhi weligii khiyaamo ma sameeye hal yaqdir ballamada iyo heshiisyada iyo wuxuu dadka la galo wax dabamarta ama ku haysaan wuxuu yidhi laa wanaxnu minhu fii mudda laa nadri maa huwa faacilun fiiha abu sufyaan wuxuu yidhi wakhtigan abu sufyaan warkan la weydiinayaa waa bacda sulxi xudaybiya sulxu xudaybiyana waa maxay waa sanadkii lixaad ee hijrada buu dhacay macnaheedu waxa weeyaan waa sagaal iyo toban sannadood buu nebigu markaa nebi ahaa calayhi salaatu wasalaam sagaal iyo toban sannadood bay markaa qurayshi dagaal kula jirtaa weeyaan sagaal iyo tobankaas sannadood kaba kaale intii hore marna wax khiyaamo ah ama isdabamarina ah ama ballamadu galo inuu ballanfurto sameeyo ma sameeye wuxuu yidhi may abu sufyaan wuxuu yidhi wixii su-aal lay weydiinayo dhan meelaan wax ka dhexgeliye ma helin tan baan isidhi buu yidhi jaanis baad ku yaro haysataa laakiin hadda muddaannu reerihii ka soo maqnaynona wuxuu falay garan maayo buu yidhi intaasu ku daray yacnii maan helin buu leeyahy meel horeaan wax kaga darsado laakiin marka kan baa waxaan idhi muddaannu soo maqnayno ma garanayo hadda laa nadri maa huwa faacilun fiiha su-aal kaluu weydiiyey war ma la dagaalanteen buu yidhi ninkan diriramaydin dhex martay haa buu yidhi waa dagaalanay kayfa kaana qitaalukum iyaah buu yidhi dirirtiinnu siday ahayd dee dagaalkayagu wuxuu iska ahaa buu yidhi mararna waa ka guulaysanaa marna waa naga guulaystaa kol boqol unbaa la baacsadaa buu leeyahy intaasoo su wuxuu ka weydiiyey dhaqankii nebi moxamed iyo dadka la nool calayhi salaatu wasalaam waana madaxweyne waddan xukuma waana goob ay fadhiyaan dadkoodii ahlu caqliga ahaay oo dhan waana su-aalaha kan qofka la weydiinayo qaala maadaa yaamurukum su-aasha kale idi weydiiyey waxay tahay buu leeya ku weydiiyo maadaa ya'murukum hadduu risaaladii u yimi muxuu idin faraa ninkani muxuu ka hadlaa nebinimadu sheegto awal waxba lagama weydiinin wuxuu sidoo dhan lama weydiin shakhsiyada nebi maxamed baa la weydiinaya siday tay hadduu wuxuu bilaabay inuu weydiiyo warbal ninka warkiisa ka warran muxuu sidaa muxuu idin yidhaahdaa wuxuu hi wuxuu nagu yidhaahdaa اcbud اllaha waxda walaa tushrikuu bihi shaya waاtrukuu maa yaquulu aabaa'ukum wuxuu nagu yidhaahdaa buu yihi rabbigiin caabuda oo cidna ha ugu shirig yeelina iskaga taga aabbayaashiin wixii ay sheegi jireen wuxuuna faraa buu yidhi salaad iyo sadq run iyo cafaaf iyo dhowrsooni iyo qaraabo xidhiidhin waxaasuu nafaraa buu yidhi marka kan intii hore waxa la weydiinayey abu sufyaan su-aalaha markan buu turjubaankii wuxuu ku yidhi haddaba u sheeg su-aalahan waxaan u weydiinaya ugu horrayn qof haddii la rabo inuu been sheegaya inaanu been sheegayn dadkan criminologiga ka shaqeeya cilmiga kan dembi waraysi baa qofka laga qaadaa waraysigaa lagu badiyaa waraysigaa waxaa laga soo dhex saaraa macluumo ah inuu qofkani run sheegayo inuu been sheegayo waraysi qudho laga qaadaa lagu garan karaa bini aadamka siyaabaha loo loo ogaado inuu run sheegayo inuu been sheegaya bay ka mid tahay waraysiga la qaada waraysigaa markii uu qaaday kadib wuxuu ku yidhi niya waxaan ku weydiiyey turjubaankiibuu yidhi u sheegay arrintan waxaan ku weydiiyey nasabkiisa waxaa tidhi buu yidhi waa duu nasab ambiyaduna caynkaasi ay ahaan jireen reeraha mudan baa laga soo saari jiray waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadkii isaga ka horreeyey wax warkan sheegay ma ku jiraan waayo low kaana axadu qaala hada alqowla qablahu laqultu rajulu ya'tasi biqowlin qiila qablah dadkii isaga ka horreeyey magaalooyinkiina wax sheegtay nebinimo ma ku jiraan may tidhi waxaan kuu weydiinayay buu yidhi ay jiraan hortii cid sheegatay meeshiinna waxaan odhan lahaa kuwiinbuu ku dayanayaa waddadiibuu maray waxaan ku weydiiyey buu yidhi aabbayaashii wax boqor ahaan jiray ma jiraan waxaad tidhi may waxaan kuu weydiinayay buu yidhi haddii aabbayaashii ay boqortooyo ahaan lahaayeen waxaan odhan lahaa buu yidhi waa nin boqortooyadii raadcaynaya meeluu siyaasadda ka soo galo wuxuu rabaa si uu madaxnimo uu u soo helo waxaan ku weydiiyey buu yidhi hore wax beena ma ku haysaan waxaad tidhi maya waxaan ogaaday buu leeyahy dadka beentooda intuu iska daaya inaanu ilaahay been ka sheegeen qofka dadkaba ka joogsaday inuu been u sheego ma rabbigii buu ka been sheegayaa labada waxaa fududaa inaad dadka ka been sheegto waxaan ku weydiiyey buu ku yidhi dadka maduqaytidii iyo dadkii magaca iyo maamuuska kulahaa baa raacay mise dadkii caadiga iska ahaabaa raacay waxaada tidhi buu yidhi ducafaau lqowm baa raacay fakadalika alambiyaa buu yidhi waayo dadka madaxda ahi inta badan masaalixdooday ilaaliyaan deefar hadduu meesha maslaxadiisa ka yaro dhex arkana wuu raacaa haddii kalena wuu ka joogaa amaa dadka ducafaa'i lqowmi de iyaga waxba ka lumi maayaan xaqa markuu helo hadduu raaco laa tijaara ka khasaaraysa walaa magac buu waayaya walaa maamuus walaa dawlad walaa waxba qofka kan isaga wax baylaha ka ahiba ma jirine inuu xaqa helaa unbay dee ku xidhantahy inta badan dadka se madaxye waaweynta ahi wuxuu waa xaq ua kuma raacaan ee dani ma igu jirtaabaa jirta wuxuu wuxuu ka dhexeegaa inuu danihiisa dunawigaa ku dhex arkayo sidaa awgeed buu leeyahay inta badan dadka ugu hor raaca waa dadkii aan hawshu dhulka ka oolin waxbaba kale aan eegaynin fakadalika alambiyaa buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi dadkani miyay sii kordhayaan mise waa soo yaraanayaan waxaa tidhi buu yidhi waa waa sii badanayaan sidaa waxaa buu yidhi arrinka iimaanka oo dadku hadday meesha galaan markaad dabadda ka joogto waxaa laga yaabaa inaad wax badan ogeyn muuqaalka sare in mawaaba lagu qaldi karaa laakiin markaad gudaha tagto ee sagaal iyo toban sannadood nebi maxamed la fadhiday sagaal iyo tobankaa sannadood qofkan waad ogaan kartaa inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo waxaanu sheegaya inay sax yihiin iyo inaanay sax ahayn ila sagaal iyo tobankaa sannadoodba wuu waxna wuu sheegaye sidaa daraaddeed wuxuu mabda' beena dadku intay galaanunbay haddana dib u soo noqdaan qaar badanunba dib uga soo noqdaa amaa iimaanka dadku kama soo noqday waa la sii biiraawun wuu sii kordhaa waxaan ku weydiiyey buu dadku miyay sii badanayaan mise waa soo yaraanayaanoo waxaa tidhi weli waa sii badanayaan fakadalika aliimaan buu yidhi arrinka iimaankaas sidaasiya waxaan ku weydiiyey buu yidhi dagaalkiinna ka warrama waxaad tidhi buu yidhi dagaalka yagu waa sijaal waa duwal waa marna waa guulaysanaa marna wuu naga guulaystaa rusushaa caynkaasiya buu yidhi oo marka hore waa la itixaamaa oo marna waa guulaystaan marna waa laga guulaystaa laakiin caaqibada dambe ay yeeshaan buu leeyahy yani wuxuu leeyahy rusushu dagaalada koowaadba laguma wada guulayste mudda kala soocanka dadku uu socdaa dadku dagaalkuu ku socdaa kadib baa cidhibta dambe ay yeeshaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi cidina diintiisaba ka baxda oo cid ka soo noqotay maaragtay waxaa tidhi buu yidhi maya iimaanku dadku quluubtooda galaa saasay noqdaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi warrinkan marna wax khiyaama ama dhagara ama makriya ma ku aragta waxaad tidhi maya rususha dhaqankoodu waa caynkaas buu yidhi rasuul khiyaamo bini aadam ku sameeyey lama haya buu leeyahy waxaan ku weydiiyey buu yidhi muxuu ku amraa intaa horeo dhan shakhsiyaddiisa iyo dadka iyo waxa ku xeeran ayuu daraasaynayay muxuu idin amrayaa waxaad sheegtay ilaahay cibaadadii buuna amrayaa sanamada iyo kayrkii in la caabudana wuu reebayaa salaad iyo sidqi iyo cafaaf buu na nafarayaa intaa kadib abu sufyaan warkiisii markuu sheegay ee heracles boqorkii romanskuna su-aalahan wuxuu weydiinaya uu sheegay heracles waxa u caddaatay moxamed oo aanu aragay inuu nebi yihi mujarad su markuu taxliiliyay waa logica caqliya buu u fakeray isagoo dalban oo wax kale isweydiin oo wax kale arag buu wuxuu ka arkay intaasoo qura markuu qiimeeyey inuu moxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi fain kaana ma taquulu xaqan adigu waxa aad sheegaysaa hadday dhab yihiin buu yidhi su-aalahaa sidii aad uga jawaabtay hadday wada sax tahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam labadayda cagood halkay ku taagan yihiin wuu qabsan doonaa waanan ogaa buu leeyahay raqal in nebi soo bixi doono maanse moodaynin inuu idinka idinka soo baxayo ee haddaan ii suurtagal tahay buu leeyahay inaan gaadho intaanu tagaa baan cagihiisa maydhi lahaa buu leeyay raqal baxankaa leh hadday ii suurtagal tahay inaan gaadho intaanu tago ayaan cagihiisa maydhi lahaa dabeetana wuxuu uhi waa bal waraaqdu soo qoray keena intaan waraaqdii lama akhrinin weli wuxuu rabay bal ninka inuu arrinkiisa wax ka ogaado wuxuu uhi waraaqdu soo qoray keena waraaqdii baa la keenay dabeetana waa la akhriyay waraaqda maxaa ku qoran bismi illaahi اraxmaan الraxiim min muxamed cabdillaahi warasuulih ilaa hiraql cadiimi الruum salaamu calى man itabaca اlhuda ama bacd fainii adcuka bidacaayat اlislaam aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta faina calayka isma alaraysiyiin ya ahla اlkitaabi tacaaluu إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون waraaqda intaasumaa ku qoranba bisanka magaca ilaahay oo lagu bilaabay inay ka timi moxamed oo ilaahay addoonkii iyo rasuulkiisiiya ku socoto duqa cadiimi ruum duqa hiraqal ama duqa ruum romaniska odaygooda inay ku socoto nabadgelyo korkiisa ha ahaato ciddii salaaman ala man itabaca alhudaa hanuunka ciddii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaato intaa kadib islaam baan kuugu yeedhayaa islaam waad nabadgeliye ilaahina laba ajar buu ku siin haddaad se jeesato dadka aad xukumtoo dhan dembigooda adaa qaadi doono diinta haddaad ka waabiso dabeetana aayad qur-aanah ku qoran oo ah ahlu kitaabaw isugu keenkeena kelmad inoo dhex ah annaga iyo idinkaba oo waa maxay waa inaynu ilaahay keligii caabudno cidna aynan ugu shirig yeelin innaguna ayna rabbiya iska dhiganin alla sokadii haddaase taa diiddaan nooga markhaati kaca annagu inaannu muslimiinnahoo ilaahay raacnay waraaqda uu nebigu qoray waa intaa abi sufyaan warkaa markuu maqlay buu meeshii ka soo baxoo wuxuu yidhi qultu liasxaabi xiina akhrij laqad amara bnu abi kabsha innahu yakhaafuhu maliku bani lasfar buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo wax ka sheegayu wuxuu leeyahay e, nebi maxamed waxbaa weedhahan sharxi maaye nebi maxamed arrinkiisi waa weynaaday ma boqorkii banilasfarka ma boqorkii romaniska maanta ka baqaya buu yidhi ninkaynu isku haynay maka iyo intaasee aan carabba soo dhaafin ayaa boqorkii dowladda dunida markaa dowladdii u xoog badnayd weeyaan waa heraqal oo jabiyey beershi oo dhan ku ku kala tegey oo markaa akbar dawla dunida ka talinaysa ah ma boqorkii banilasfar baa sidaa uga baqaya ayaan idhi buu yidhi waxaanan ogaaday buu leeyahy abu sufyaan annahu sayadhar xataa adkhala allahu calaya l inuu guulaysan doono nebi maxamed maan taas bay buu yidhi ilaa islaamka ilaahay qalbigayga soo geliyey heracles qisadiisa waxba sii wadi maya muu islaamay maya waayo shir dambaa la ysugu yimi qoladii madaxda ahayd baa marka kan buuqbuuqday waa la kala tegey shir dambaa la ysugu yimi shirkii baa la wada hadlay maxay idinku muuqataa buu yidhi anugu ma aragtidaydii anigii idiin dhiibaye dee waa la xanaaqay boobabkii iyo wadaadadoodii iyo wixii meesha joogay oo dhan qoladii asxaabulmasaalixdiiba dee ku ayaa ku weegaaran xaashiyadii waxay idhaahdeen waxaasi wax marnaba lagaa filayay maanta inaad ku hadasho may ahayno waa kaa wuxuu arkay inaan dowladdu raacaynin dabeetana isna waa isdaad raaciyo wuxuu yidhi idinkun baan idin baadhaye amba wayla tahay dee <laughs> ila waa adagta iminka waa madaxnimada ka daadeg madaxnimada ka daadegoo qof shacaba noqoo nebi maxamed raaca ma fududa dabeetana wuxuu yidhi de idinkumaan idin eegeegaye waan eegaya yani maxaynu qisadan u daliishanay waa maxay waa inaanay nebinimadu inuu rasuul iyo inuu nebi yahay yacnii in alla soo diray iyo inuu been sheegayaa cilmi weyn ay u baahan tahay inaanay jirin si fudud in loo ogaan karo qiso labaadaan tilmaamno waa qisadii najaashi najaashi waxaynu naqaanaa in saxaaba hijrootay xadiidka imaamu axmed warinaya isna oo ay tageen boqortooyadii abasiniya ka telinaysay alxabasha boqortooyadaa markii ay u tageen saxaabadaasi wuu soo dhaweeyey waanay la degeen nimankii la odhan jiray quraysh arrintaas kumay farxin kadibna waxay direen laba nin oo loo diray inay ka daba tagaan muslimiintii xaggaas iyo soo celiyaan labada nin waxaa ka mida ninkii la odhan jiray daahiyat alcarab nin aad u caqli badan oo aftahanah oo qurayshi safaaradaha u diran jirtay waa camar ibn alcaas laba nin baa la diray hadyado badanna waa loo soo dhiibay hadyadahaasiyo boqorka iyo wixii ka agdhadhowba in la gaadhsiiya ah way yimaadeen hadyadihii iyo wixii markay qayb qaybiyeen ayay waxay tilmaameen koox yar oo diintayadiina ka timi tiinana aan soo gelin ayaa idinla joogta waa aabbayaashood iyo wixii dadku haystoo dhan ka baxday tiinniina may gelin dee rabnaa bay yidhaha inaad dib u soo celiso kooxdaa in dibna loogu daro waa mubtadica laa nacrifu naxnu walaa antum bay yidhaahdeen annaga iyo idinka toona may gelin odayadii baanana soo diray inaad nimankaa dib noogu soo celisaan najaashi nin caqli badan buu ahaa wuxuu ku yidhi bal iyagana aan wax weydiino iyagii baa la keenay mu odhan inuu kooxda yarar hala qabto hala diray wuxuu yidhi bal iyagana aan aragno iyagii baa la keenay waa waraysta waa maxay buu yidhi idinka arrinkiinu iyaga waxa u hadlay صaxaabi ah jacfar ibn abi طaalib jacfar wuxuu ka hadlay wixii wuxuu sheegay qorayshi waxay ku sugnaan jirtay iyo qaabkay ahayd wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ula yimi wuxuu sharxay markaa labadoodii dhaqan inta ay kala fog yihin waxaa noo yimi buu leeyahay bacaa allahu ilayna rasuula mina nacrifu nasabahu wa sidqahu wa ammaanatahu wa cafaafahu buu yidhi wuxuu ku bilaabay nebi aan taariikhdiisu mugdi iyo muran ku jirin baa noo yimi buu leeyahy nimaannu nasabkiisa naqaanno iyo runsheegnimadiisa iyo ammaanadiisa iyo dhowrsanaantiisa qof bini aadam oo wax sifaad bini aadam lagu sheego kuwii u fiicnaa wataa ayaa noo yimi buu leeyahy waa marka isaga laga warramo waxa uu la yimi muxuu yahay wuxuu noola yimi buu yidhi inaanu ilaahay keligii caabudno oo wixii kale kayrkii aanu caabudi jirnay aanu ka tagno oo aabbayaasha iyo dhagaxdii iyo awsaanti iyo waxay samayn jireen aanu ka tagno wuxuuna faray buu yidhi inaan runta sheegno ammaanada gudanno riximka xidhiidhinno jaarka wanaajinno maxaarimta aannu ka joogsanno dhiigga aannu iska dayno xumaha aannu ka dheeraanno markhaati beenaalaha aannan furin agoonta wuxooda aanan cunin dumarka dhowrsoon aanan ceebaynin ilaahay keligii inaannu caabudno salaad inaanu tukanno zaka bixinno soonno umuurtii islaamka intuu taxaybu wuxuu yidhi wuxuuna farayna waa intaa dee waan rumaynay oo waan raacnay oo ilaahay cidna ugumaanan shiriig yeelin oo wixiu xaaraam yeelay baanu xaaraam yeelnay wixiu xalaal ka dhigayna xalaal baanu ka dhigannay dabeetana tolka tolkayaa nugu xadgudbay oo waxay rabaan inay na fitneeyaan oo nagu celiyaan sanamadii inaannu dib u caabudno iyo xumihii inaannu dib u samayno jacfar markuu warkiisii sheegay ayuu wuxuu ku yidhi wixii lagu soo diray wax ka mida ma haysaa markaasuu ha bal balakri buu yidhi kaafha yaa cayn saad ayuu ku akhriyay suuratu maryam ayuu ku akhriyey suuratu maryam markii lagu akhriyay najaashi wuu ooyey ilaa garhkiisu ay qoyday asaaqifadii la fadhidayna way ooydeen ilaa iyo masaaxiftooda ay qoyday dabeetana wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee waxa aad sheegayso iyo nebi muuse kuu la yimid min mishkaatin waaxida bay ka soo baxeen buu leeyahy waa diintii nebi muuse la yimi oo kale unkanaad ka warramaysaa weligayna idiin dhiibi maaya buu yidhi qoladii mushrikiinta ahayd buu ku yidhi yacni najaashi muxuu eega wuxuu rabay inuu qolada kalena war weydiiyo dhegaysto qisadoo dhan maxaynu uga soconnaa jacfar ibnu abi aalib kama warramin mucjizaadkii nebiga iyo waxa mucjiso ka dhacay iyo wuxuu ka warramay masaa'il nadriga aragtida dhow fudud laakiin aada u qoto dheer wuxuu ka warramay labada mas'ale ah nebi moxamed iyo shakhsiyadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo sifaadku lahaa iyo qof been sheegi kara inaanu ahayn iyo dhaqankiisu caynku ahaa qof la garanaya inuu yahy iyo risaaladiisu wixii ay ka koobnayd buu tilmaamo markuu labadaa masale sharxayna boqorkan iyo intii ka agdhoweyd waa rumaysteen camar ibnu caas ma tegin waa nin daahiya oo dhan kalu ka soo wareegay haddana war kaloo badan buu sheegay nimankani inay ciise wax ka sheegeen oo ilaahnimadiisii way diideen oo wadaadadiibuu warkaa kusoo akhriyey jalse kale haddana la yimi warkii baa la weydiiyey maxaa ka aaminsantihiin ciise baa la yidhi may weecweecane waxay ka aaminsanaayeen bay sheegeen dabeetana intuu qori yar kor u qaaday buu wuxuu yidhi najaashi qorigaas in leeg ma dheera ciise inta aad sheegteen isagu wuu ka geesisanaa markaasi ninka xabashiga ahi wuu ka geesisanaa ninkii romanka ahaa ee reer yurubka ahaa dabeetana wuxuu qaatay go-aanka ah inuu islaamo yani markay u caddaatay nebinimadiisii isagu wuxuu qaatay geesinimada ah inuu islaamnimada qaato waanu islaamay qisada tan oo dhan waxaan uga jeedaa nebinimadu inaanay mucjiso qura ku xidhnayn in la ogaado inuu nebiyey xadiidkii damaad aynu dhowr gooro hore ka warrannay ayaa ka mid ah ee saxiixu muslimka ku soo arooray ninkii yidhi waxbaan tuftufaa ee intuu magaalada yimi maqlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dee warkii dacayadda beenta ha laga nin waalan yahay oo is wuu yaro xanuunsanaya aad ku tuftid dabeetana ha bogsadee nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu sheegay dabaysha iyo wax ka tufaa buu yidhi dabayshan iyo waxaanay sheegayaan waa jimanku dadkanay galaan iyo waxa ayaan waxoogaa akhriyaa buu leeyahy markaan wax kugu tufa buu nebiga ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam markuu yimina nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay hadalkii uu kula hadlayeyna xamdalada aynu naqaano ku bilaabay in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuh khudbat alxaaj ayuu qayb ka mida akhriyey acidhu calaya ku celi markaasuu ugu celiyey markaasuu yidhi acidhu calaya ku celi markaasuu ugu celiyey xamdaladaasoo qura uu nebiga ka maqlu ku islaamay damaadna muxuu ugu islaamay waxay ka warramayso waayo waxaan uu ka warramayaa maaha nin waalani wuxuu ka warramo maaha ninka waalan iyo nebigu miyay isu wareegiyiin may waa laba waroo la kala garanayo waxaan uu ka warramayaa maaha wax kaahin ama shaacir ka warramo shicirka iyo isuma eeka risaalada nebinimadu isuma eeka kahaanada iyo risaaladu ilaahay iyo sifaadkiisa iyo weynidiisa iyo mahadnaqiisa cid ka warantaa ma jirto aan ahayn nebiyo dadka kale kama warramaan ninka waalanay hadduu war sheegoo la yidhaahda ku celi meel kaleu derdaraa haddana socankaa maaha nin waalan hadduu intuu khudbad kuu jeediyaa tidhaa bal ku celi muxuu ku celi baad u malaynaysa te waa nin waalanee baab kaloo haddana kuu saari doonaa laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku celi markii la yidhi waa ku celiye warkiisii buu sheegay waxaan uga jeedaa siiradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam min alifiha ilaa yaa'iha bay taallaa shamaaishii baa taalla qur-aanku la yimi baa yaalla risaaladiisii baa taalla qof bini aadam oo dhaqankiisii oo dhan iyo mabda'iisii yaalo oo haddana meel laga duro aan lahayn ayaa la rabaa maanta inta la duro in been la sheego beenaan jirin inay been tahayna iyaga aqoon-yahankoodaaynu ka tilmaamay darskani inshaa allah wuxuu muqadamo u noqon doonaa markaasi waxaynu kaga warramayno waxa tirada badan lee culammadii muslimiinta inooga tagtay ee ku saabsan baabka ah dalaa'il nubowa sala allahuma calaa nabiyi moxamed wcala alih wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin